bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin afcal الtafdiil waxaa waye wasankii afcalka ahaa oo loo dejiyey in wax lagu kala fadilo yuu baab u yahay afcal macnaha ficil wou yahay ma aha afcal wasanka afcal mooye afcaal tafdiil isim weeyaan walidaalika musanifka naadimka wuxuu leeyahay suq min masuuqin minhu litacajubi afcala litafdiili waballad ubi wamaa bihi ilaa tacajubin wusil limaanicin bihi ila tafdiili sil wa afcala tafdiili sulhu abada taqdiiran aw lafdan bimin in jurida wa in limankuurin yudaf aw jurida ulzima tadkiira wa an yuwaxada wtilw alطibq wma lmacrifa udiifa duu wajhayn can dii macrifa hada ida nawayta macna min wain lam tanwi fahwa طibqu maa bihi qurin wain takun bitilwi min mustafhima falahumaa kun abada muqadima ka mihli miman anta khayru walada ikhbaarin itaqdiimu najra warada warafcuhu daahira najru wamataa caaqaba ficla fakathiira habata kalan taraa fi الnaasi min rafiiqi awlaa bihi اlfadl min الsidiiqi inta waxaan ka gelaynaa sidaan hore u sheegnay isimka la yihahda afcal الtafdiil wa huwa min alasmaaءi اlcaamilati camala ficliha marka afcal الtafdiil yuu musanifka ka hadlaya magaceeda ayna wadataa oo waxa weeyaan in yani an yaأtiya shay-aani yashtarikaani fi asli الshay فيفوق أحدهما على alaakhari fayu'taa bihadihi الصيغة للتفضيل عليه marka afcalu tafdiil waxaa weyaan laba shay oo wax wada wadaagsado ou axadkooda midka kala dheer yahay yaa marka afcalu tafdiil loola yimaadaa si lagu kala fadiliyo mathala ninkan caalim u ah ninkaana caalim أعلم من markaasaa bmacnaa anahuma ishtarakaa fi asli shay wahwa alcilm lakin axaduhumaa zaada calى اlaakhari bshayi min alcilmi fayuqaalu afdalu aw aclamu aw akramu aw asmacu aw ilaa gayri dalika walidaalika lama yiraahdo nin jaahil ah iyo nin caalima fulanu aclam lama yirahdo lanna waxay wadaagsadaan ba ma jiraan nin bakiil ah iyo nin kariim oo deeqsi e fulan akramu filan lama yihahdo liannahu aslan ninkaa waxaa la rabaa karamka inuu wax ka leeyahay laba nin oo deeqsi e nina uu kusii fog yahay afcaalu tafdiil loola yimaado walidaalika carabta waxaa la yidhaahdaa ma la yidhaahdo asayfu amdaa min alcasa seefti baa ka gooyin badan ushi lama yidhaahdo maxaa seef iyo ul wax ka dhexeeya ma jiraan alam tara ana الsayfa yanqusu qadruhu ida qiila ina sayfa amdaa min alcasa haddii la yidhah seefti ushi way ka af badan tahay seeftaas meel weyna looga dhacay lannahu wax aan lala xariiri karin baa lala xariiriy wahaakada marka lama yihaahdo alkhaylu asracu min alximaar lama yihaahdo liannahu aslan laa mushaarakata baynahuma fi surca marka laba shay oo la tartasiin karo iyo afcalu tafdiil lagu kala fogeeya markaasuu musanifku wuxuu ku yiri suq min masuuqin minhu litacajubi afcala litafdiili waballad ubi markaasuu suq dhalaali min masuuqin minhu mid laga dhalaaliyo litacajubi looga dhalaaliyo afcala ka dhalaali litafdiilana ugu dhalaali wabadiid aladii kii ubiya la diidayn iska diid wuxuu ku leeyahay afcalu tafdiil markaad rabtid inaad keentid ficilkii aad siiqatu tacajub aad ka keeni jirtay oo shuruudda sideedaad iska lahay afcalu tafdiilna kugu soo celi maayo intiyaa loo shardiyaa buu ku leeyahay ficil kasta oo thulaathi a oo maxaan ku idhaahdaa shuruuddii aad taqiinay oo dhammaystirnayd yaa laga rabaa meeshan inay timaado ayib marka afcalu tafdiil iyo siiqatu tacajub meelo badan bay wadaagsadaan walidaalika musanifka waxay ahayd inuu isku daba xijo nicma iyo beesa uusan dhexgelinin waataan hore u soo niriyey wasuqhumaa min dii halaaثin surifa qaabili fadlin tama gayri di intifaa wagayri dii wasfin yudaahi ashla ilى aakhiri اabyaati اlmacruufa sideed shardi bay lahayd oo ay asaas u tahay ficilka thulaathi in laga keeni kara inuu yahay laakiin فعل hadda oo rubaaci ah iyo iyo ficil oo khumaasi ah iyo mid maxaan ku iraahdaa sudaasi lagama keenay hadda fulaanu akramu min fulaan macnaha ficil akrama kama imaanin ee karuma bay ka timid alkaramkaas waxay ka timid ficil thulaathi a ah. ayib markaasuu wuxuu ku leeyahay suuq dhalaali min masuuqin minhu mid laga dhalaaliyo ficil kastoo laga dhalaaliyo litacajubi loo dhalaaliyo afcalana ka dhalaali litafdiilina ugu dhalaali ficil kasta oo tacajub laga keeni karo afcalu tafdiilna waad ka keeni kartaa sidaasaa loo jeeda hadda fiiri mathalan waxaad leedahay fulaanun eh, maa akramahu tanna waxaad leedahay fulaanu akramu min fulaan fadula fulaan bay ahayd afdalahu maa aclamahu fulaanu aclamu min hada wa afdalu min hada shuruudii unbaad keenaysaa keligeed marka shuruudii waa baladi ubi wixii la diidayna iska diid oo kulu ficlin lam tatawafar fiihi shuruud اtacajubi faarfud hunaa kamaa rafadtahu hunaak sidaa weeyaan wamaa bihi ilaa tacajubin wusil wamaa ficil wusila bihi lagu gaaray ilaa tacajubin ama e, nacam wamaa ficil wusila lagu gaaray bihi ficilka ilaa tacajubin lagu gaaray limaanicin liajli maanicin maanic jooga awgeed sil ku gaar bihi bidalika alficli ila tafdiili ku gaar ficilaad rabtaa ficil kasta oo shuruudii aan oofsanin markii tacajub in laga dhalaalin rabo maxaa la samaynay ashdid iyo ashadda iyo wixii lamid ah yaa tacajub laga dhigi jiray ficilkaas masdarkiisane waxa weeyaan yaa waxaa loo keeni jiray asigoo mansuub ah wa ashdid aw ashadd aw shibhu maa yakhlufu maa bacda shuruudi cadima aan ku soo dhaafni meeshaas kana nafsi shay weeyaan ficilkii shuruudi aan oofsanin haddaad rabtid inaad tafdiil ka dhistid waxaad adeegsanaysaa ashaddu iyo ashd iyo wixii lamide eh, ficilkii shuruudda oofsa waayna tamyiizaad ku keenaysaa sidaas keli a waay oo waxaad leedahay mathalan awal waxaad dhihi jirta rabtid inaad ka dhigtid ficli tacajub istakhraja ficil oo sudaasi a waay maa astakhrajahu ma dhihaysid ee waxaad dhihi jirta maa ashadda istikhraajahu sidaasaad haddana markaad rabtid inaad tafdiil ka samaysid huwa ashaddu istikhraajan min zaydin aad min zaydin ayb marka fiiri ashadudii lagu gaaray tacajubka yaa intana lagu gaaraya markaad ficilka tacajubka ahaa oo shuruudda oofsa waaye ashadda aad keentid kii shuruudda laga waay waa tii mansuub a ah la jiro mafcuulu bihi fii baabi eh, tacajub lagu nasbi jiray kanna waxa weeyaan eh, tamyiiskii lagu nasbina ashaddu istikhraajan a laleeyahay marka wamaa eh, isimna waa la dhihi karaa liannau ashadu daasada isim waa oo lagu gaaray meeshaan ama wamaa lafdi wusila bihi lafdigaas lagu gaaray ilaa tacajubin lagu gaaray limaanicin liajli maanicin liwujuudi maanicin maanic awgeed wixii tacajub lagu gaaray ficilkii inta wax laga dhisi waayo tacajub wixii loola yimida in asiga tacajub laga dhiso shaygaas sil waxaad ku gaartaa bihi bidalika lafdi ila tafdiili ku gaar oo ashada iyo ashdidkidi waay ayagana tafdiilka ku gaar oo waa kaasoo waxaad leedahay mathalan ficilkan oo masdarkiisa oo isimkiisa faacil hadda xamira axmar sawida aswad waxaa la yihi inuusan wasankiisa afcalo ahayn waay markii la raba in tacajub laga dhisa waxaa la dhihi jira maa ashada xumratahu lannahu ficilka oo xamira lagama dhisi karo tacajub liana wasnahu yaati calaa wasni afcala ismu faacilihi sidaasaa waxaa lagu leeyahay meesha tanne huwa ashadu xumratan alaleeyahy ashadudiyaa la adeegsanay wahaakada marka intaas waxaa weyaan waa muqadimadii musanifka uu kugu guda galay ficla tacajub shuruudiis intii lasoo celi lahay fii afcali tafdiil yaa layiri kii hore ugu qiyaas markaasuu ku yihi wa afcala tafdiili silhu abadaa taqdiiran aw lafdan bimin in jurida wa silla xariiri afcala tafdiili afcala tafdiil waxaad la xariirtaa silhu la xariiri abadan weligaabo bimin la xariiri lafdanka la xariiri aw taqdiiranka xariiri in jurida haddii la dhartiro marka axkaamtii buu hadda noo guda galay musanifka raxmat ullaahi calayh ismu tafdiil wuxuu ku leeyahay saddex xaalo waay ima an yakuuna mujarada min alwa idaafa wa ima an yakuuna mudaafan wa ima an yakuuna muxalan bilif wlaam saddexdaas yuu noqonaya saddexdii mid kasnaba xugum uu leeyahay musanifkan asaa noo sheegi doono wuxuu noo soo hormariyey ficli tacajubka oo mujarad min alwa idaafa ah hadaa tiraha zaydun afdalu min camrin hadaa afdal waa ismu tafdiilkii fiiri hadda afdaludii mudaaf ma aha oo min min camrin oo jaari majruura ka dambeeya looma idaafeyn karo haye al afdalu lama dhihin al kuma jirto marka waa mujarad min al walidaafa saas marka hadday noqoto waxaa lagama maarmaan eh almufadal calayhi waa in min la geliyaa midka laga fadli badan yahay hadda fiiri zaydun afdalu min camri zayda calaa camrin faadkalta almufadala calayhi wa huwa camrun min atiri min camrin marka taasuu kaaga hadlaya wuxuu ku yidhi wasil hadda kan waxaa weeyaan baab lishtigaal waay silhu abadan macnaha ku kalaa lasoo qadara silga la xariiri silhudaas hadeertaan afcala tafdiili mafcuul looguma dhig lan mafcuulkeeda waa wataa damiir waa silhudaas ay wadataa marka afcala tafdiili waa in loo soo qadaraa mafcuul kale maya ficil kale oo siltan lamid ah markaasaa waxaad leeay waa sil xariiri afcala tafdiili waxaad la xariirisaa silhu taakiid iskaga dhig markaan waxaad la xariirisaa abadan bimin la xariiri taqdiiran kala xariiri hadday lafdiga joogin aw lafdan kala xariiri oo meesha ha lagu qoro laakiin waa goorma in jurida ismu tafdiilka haddii laga dhartira min idaafa wa min al in jurida ismu tafdiil min alidaafa wa min dukhuuli alif walaami calayh haddii saas ay noqoto ismu tafdiilki min xariiri minti waa kaasaa inay joogto oo zaydun afdalu min camrin waa joogta ama waa muqadar oo lafdigaas oo waxaa weeyaan ka qowlihi tacaala xikaayatan can qisati rajulayni qaala axaduhumaa ana aktharu minka maalan wa acazu nafara fiiri ana akaru akaru anaa kaa badan tafdiil waay afcalu waa akarti taas dhib ma haysto minti waa wadataa akaru minka laakiin undur wa acazu nafaran wa acazu nafaran acazu ismu tafdiil waa minti aaway waxaa weeyaan wa acazu nafaran minka marka waxaa leey minkaas habal minka lafdigaasba hala gooye laakinahu muqadar wa inamaa xudifa lidalaalati maa qablahu calayh qur-aanka balaaqadiisa ay kamid tahay hadii hadda la dhihi lahay ana akharu minka maalan wa acazu minka nafaran nooca maa dacfi oo cibaaro ah ku jiri lahayd liannahu waxa weyaan waxadfu maa yuclamu jaa-izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakuma wixii la ogyahay in lasii sheega wax faa-ida ma laha markaasuu ku yihi si xariiri tafdiili waxaad la xariirisaa silhu abadan waxaad weligaaba la xariirisaa bimin laxariiri taqdiiran taqdiirko hadday maqan tahayna soo qadar aw lafdan lafdi kale xariiri goorma waa in jurida ismu tafdiil haddii mujarad min alif walidaafa haddii uu yahay yajibu an yu'taa bacdahu bimin daakhilatan calaa eesh cala almufadali calayh marka waa ka zaydun afdalu وmarrtu braجuل أفضل min عaliyi whakada ana akharu minka maala wa aczu nafara intaa weeyaan marka waxaad ogaatay ismu tafdiil xaaladiisa horo in kaana mujarada min alwa idaafa waxa weeyaan min in lala xariiriya waajib waa ko hal xugum waay xugum kalow kuu keeni doonaa marka iyadoo miithaalkeeda wuxuu ku miithaaliyey oo minta u qadaran tahay haddana qur waa lagu soo miithaaliyey laakiin qowl shaaciri danowti waqad khilnaaka kalbadri ajmala fadala fuaadii fi hawaaki mudalala waa abcan carabtii hadirtaan waxa weyaan dad jaahiliin iskabay ahaayeen oo waxbana aan kala garanaynin marka waxooda cishqi iyo waxbay ka hadlayeen culamadii eh, naxwiyiintana way u baahdeen hadalkoodii liannahu qawaacida ayagaa laga qaadanay qabla maa takhtalit ilalsun luqada intayna carabiga ayna cajamida ku darsamin luqadooda saafi bay ahayd marka taasa loo deliishana waxa weyaan wax kale ma ah. ina nina wuxuu leeyay danowti waad soo dhowaatay walxaal qad khilnaaki aan kuu malaynay kalbadri oo kale dayaxi ajmala xaalaataaki ka qurax badan fadalla fu-aadii wuxuu noqday qalbigayga mudalalan mid la dhumiya fi hawaaki adiga hawadaada qalbigayga dhan wuxuu ku fikiray markaad noo soo dhawaatay iftiinkaadi aana soo gaaray oo sidii oo macnaha bil soo baxdoo kale bal waaba kasii iftiin badnay buuri markaa qalbigayga wuxuu ku dhumay sidii adiga aan ku raali garay lahay fii hawaaki wax adiga aad jeceshahay sidaan u raadi lahay buu yiri marka dambe haddii uu xadka ka baxa waxaa weyaan cibaadou noqdaa qofka inuu u sujuudo xataa qofkuu jecel yahay baciid ma ah marka waxaa weyaan qofka haddiina shareecada islaamku isku xakamaynin eh, meelo xun buu ka dhacay markaasu wuxuu iri danowti waqad khilnaaki kalbadri ajmala fiiri hadda ajmala ismu tafdiil waay wa maca daalika mina kama dibi dhicin wa mujaradna waayaho allama ku jirto idaafana kuma jirto marka min in la keenay ahayd marka waxaa leey mintaas wain lam yudkar laakinaha muqadara lafdana waxay kamid tahay kalbadri ajmala minhu shicirkiyaa u diiday in lafdiga minhu meesha la keena keli ah ayb markaasuu wuxuu iri musanifka wa in limakuurin yudaaf aw jurida ulzima tadkiira waan yuwaxada wa in yudaf haddii la idaafay ismu tafdiilkii aw jurida haddii la dhartira idaafadii iyo alba laga dhartiro wa in yudaf haddii la idaafeeyo limankuurin dheh isim nakira haddii loo idaafeeyo ow jurida haddii laga dhartira al i idaafabo ulzima waxaa loo laasimiyaa tadkiiran in macnaha mudakar laga dhigo iyo wa an yuwaxada inuu mufrad ahaada hadda waxaa weyaan ismu tafdiilkii markuu mujarad min al walidaafa uu yahay hal xugumaa loo soo sheegay halkaas xugum waxa weeyaan an yu'taa bacdahu bimin jaaratan lilmufadali calayhi hal xugumaa loo soo sheegay markaasa haddana la soo celiyaa waxaa layihi midkii mujaradka ahay iyo midkii nakira loo idaafeeyey waa inuu mufrad oo mudakar inuu laasimo waayo wa in yudaf ismu tafdiilka haddii la idaafee limankuurin mid la nakireey ou jurida haddii laga dhartiro macnaha min alidaafa ulzima tadkiiran waa loo laazimiya nimayn nin in laga dhigo wa an yuwaxada inuu hadana muwaxad ou noqdo mufrad ou noqdo fiiri hadeertaan haddaad tiraahdid zaydun afdalu min camrin tan maxay noqotay mujarad waay waa tii hadda aan soo sheegnay marka afdalu hadda muxuu yahay waa lafdi oo mufrad ah haddana mudakar ah hadduu ahaan lahay fudla a la dhihi lahay xusna waa muanath waa ismu tafdiil ah laakiin afdalu muxuu wa waa mufrad oo mudakar ah waa marka hadda mujarad uu yahay waxaa lamid a ah haddii loo idaafeeyo haddaad tiraahdid haddii nakira aad u idaafaysudoo tiraahdid maxaan ku iraahdaa muxamadu afdalu rajuli wa in yudaf limankuurin wa afdalu rajuli fiiri afdalkii waxaa loo idaafay isim isimkina waa nakiro labadaas xaalabo waxaa waajib ah inuu mufrad mudakar laga dhigo walow kaana almufadalu muthanan aw jamcan oo waxaad leedahy zaydun afdalu min camrin الزaydani afضل min cmri الزayduuna afضل min cmri alhindaatu afضل min camri fiiri hadda mufadal calayga horo waa jamc waa tathniyo waa muanath kulli asigana afdalu buu iska laazimay haddaad tirahda azayduuna afdalu rajulin aada leedahay marka haddii ismu tafdiilkii ou mujarad yahay laba xugum u leeyahay mujarad min alwal idaafa duu laba xugum u leeyahay xugumka koobaad waa la soo sheegay oo hadii aan la idaafayn al ay gelin waa in gadaashiisa min ay timaada taqdiiran aw lafdan waa soo baxnay haddii mujarad ou yahay kii hore naftigiisa ama nakira ismu tafdiilka loo idaafeeyane yalzamu ifraadan wa tadkiiran waa marka mujaradkii iyo iyo iyo mudaaf linakira hal xuguma isla yeesheen waxa weeyaan waxaad leedahay waxa weeyaan waa mfrad mudakara hadda fiiri layuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abina ou ilaah yidhi wa tacaala asigoo ka hadlaya qoladii ikhwatu yuusuf waxay yidhaahdeen layuusufu wa akhuuhu labowa hadirtaan mufadalkii waa labo markaasaa axabu laga cabira oo mfrad mudakar ah ayb kadalika qul in kaana aabaaukum waabnaaukum wakhwaanukum waaswaajukum wacashiiratukum waamwaalu iqtaraftumuuha watijaaratun takhshawna axaba ilaykum min allahi warasuulih fiiri axaba waxaa la soo sheegay aabaaukum waabnaaukum waa jamac waay markaasaa axabu axaba keligeeda la yiri oo mfrad mudakar ah marka waxa weyaan lnahu lama idaafayn axaba ilaykum min allahi mintii waa taasa gadaalay ka timid marka waxa weyaan labadaas xaala si fiican u xasuuso xaalada saddexaad wtilwal dibqun wma lmacrifa udiifa duu wajhayni can dii macrifa hada ida naweyta macnaa min wain lam tanwi fahwa ibqu ma bihi qurin طيب markaasuu ku yihi watilwu al al midka raacayane طibqun waaye ay mutaabiqu lilmufadali wamaa udiifa limacrifatin wixii macrifa loo idaafayne wamaa udiifa limacrifatin duu wajhayni weeyaan laba waji mid u saaxibe can dii macrifatin aana laga wari arintaas dad oo macnaha nin macrifo u wa tilwu al horta bal soo gaabi waa hal xugum waay wa tilwu al waxa weeyaan ismu tafdiilki alif iyo laam hadday gasho yajibu an yutaabiqa almufadala mufadal calayhi ma aha mufadalka horo inuu mutaabiqaya waajib ah taasi marka xugum gooni ah waa watilwu al al midka raacaya tibqun mutaabiqun oo maxaad leedahay markaas zaydun alafdalu sidaasaad leedahay zaydun alafdalu wa hindun alfudlaa wazaydaani alafdalaani azayduuna alafdaluuna almuhim warkaa warcad weeyaan ismu tafdiilka alif iyo laam hadday gasho waxa weeyaan in kan ka horeeya loo fiirinaya طibqu limaa qablahu wahwa almufadalu wmaa bacdahu huwa almufadalu calayh midkii laga fadli badnay waay marka ismu tafdiil al haday gasho laba xugum ou leeyahay xugumka koobaad midka ka horeeyo waa inuu mutaabaqeeyo waa kow xugumka labaad milla lama keenayo oo lama dhahay zaydun alafdalu min camrin min lama keenayo fii al haday gasho lama keeni kara walidaalika waxaa lihi qowlu ashaaciri walastu biاlakhari minhum xasa wa inama alcizatu lkaathiri waxaa lihi alta oo alakhar ku jirto yaa zaa'ida ah oo hadda waxay u ekaanaysaa walasta ma ihid biاlakhari minhum kan ka badan xasan yani cadadka kama badnid wa inama alcizatu lilkaathiri cizo iyo sharaftana kama cadad badnid waxaanu ognahay laba qabiilo midii badan yaa awoodda iskale marka waxa weeyaan warkaas war qaacida jaahili oo fiican wa oo waxa weeyaan haddii labada qolo oo isdagaalamay haddii cid ilaahay ku xiran ayna jirin awoodda waxaa iskale ciddii badan sidaas weeyaan laakiin haddii ay qawaacid kale ama macno kale ay meesha ku jirto oo irtibaatu اlinsaani biاllahi tabaaraka wa tacaala yaأti الnasru lihadihi اlfiئة walow kanat qaliila kam min fiئati qaliilati galabat fiئaة kahiiraة biidn اllah <coughs> marka muslimiinta maanta waxaa lagu haystaa markii ay meelo badan dhib ku dhaca ilaahay bay gacanta u taaganayaan waana wax wanaagsan in ilaahay loo eh, iltijaa loo sameeyo ilaahay la magan galo laakiin waxaa lagaa rabaa ilaahay intaad adiga barin asbaabu nasr horta adiga ma keensatay oo ninkii ilaahay diintiisi iyo shareicadiisa ku toosan ma tahay tamkiin fi lardi saad ku heshid shardigaas hadaad waysid waxa weyaan sidaad nasru ku heshid waa adag tahay wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin nasru muminiin muminimadaas in xaqiiyo in tansur llah yansurkum markaas kadib weeyaan ulajeedada hadda fiiri waxay u eg tahay beytkan walasta bilakhari al akharkii al in la geliyey wa maca daalika gadaashiisana minhum aa la sheegay annagana waxaan idhi ismu tafdiilka al haddii la geliya min uma baahno lianna waxa waaye zaydun alafdalu mutlaqan ay ka dhigan tahay marka ina tiri asaaba dadka ugu fadli badan haddana min camrin uu ka fadli badan yahay isma keenayso al markaad gelisid waxaa weyaan cumuumay faa'idaynaysaa zaydun alafdalu muطlaqan waaye ninkii aad tiri alafdalu min camrin uu ka fadli dadka dhamuuba ka fadli badan yahy baadba nagu tiri maxay tahay macnihi marka waxaa layidhi ashaan meesha ku jirto lidaruurati wasni shicriya loo keenay mooye asalkeeda waxay ahayd walasta biakhara minhum casan xasan sidaasay iska ahda layidhi marka taa waa kasoo baxnay ismu tafdiil in kaana muxalan bilif wlaam yajibu an yutaabiqa maa qablahu intaas waxaa laga faa'idaystay qowl almusanif wa tilwal ibqun waaba dhamaatay intaas hadalkaas qeyb kale inta ka gelaynaa markaan wamaa limacrifatin udiifa duu wajhayna can dii macrifaan haddaan gelaynaa wamaa udiifa wixii loo idaafay limacrifatin macrif haddii loo idaafeeyo duu wajhayni wamaa ay ladii waay maadi waa mubtada udiifa limacrifati jumladaasna silat lmawsuul waaye maadi mubtada aheedoo mawsuulka khabarkeedana duu wajhayni waaye marka waxaad leedahay laqbadii wamaa ay ladii udiifa limacrifa ismu tafdiil haddii macrifa loo idaafeeyo duu wajhayni laba waji mid u saaxib a ah weeyaan can dii macrifatin marwiyan xaal uu yahay oo can dii macrifatin nin aqoon lahaa laga wariyey saas weeyaan ayib hadda fiiri haddii aad tiraahdid zaydun afdalu lqowmi haddaad tiraahdid zaydun afdalu lqowmi haddaad tiraahdid ismu tafdiilki muxuu noqday afdal maxaa loo idaafay alqowm alqowm maxay tahay macrifa liannahu fiihi alif walaam ha iskaaga iyayna iskagaa darsamin tii oron ka soo hadlayn waxay ismu tafdiilka alif iyo laam gashay taas yaysan kaaga noqonin tan hadda laga hadlayo ismu tafdiilkii yaa waxaa loo idaafeeyey macrifo macrifadaas waxa weeyaan si kastay noqon kartaa markaasuu ku yihi haddii ismu tafdiil loo idaafeeyo waxa waaye laba wajibou leeyahay labada weji waa maxay labada weji waxa weeyaan in mufridnimo loo laasimiyo iyo in midka ka horeeya uu mutaabaqee labadaasaa kuu banaan aan kugu celiyo ismu tafdiil almawato laakiin udiifa ilaa macrifa haddii macrifa loo idaafeeyo ismu tafdiilkii laba xaalaa ku banaan inuu an yulzama ifraada wa tadkiiran mufrad in laga dhiga sidii kii mujaradka ah oo kale oo la yidhaahdo zaydun afdal qowmi azaydaani afdal qowmi azayduuna afdal qowmi alhindaatu afdal eh, eh, annisaa in la yidhaahdo oo macnaha afdalka sideeda loo laazimiyo walow kaana aladii qablahu muthanan aw jamcan waa banaan hal waji wejiga labaad an yutaabiqa ismu tafdiil almudaaf ila almacrifa lima qablahu tahniyatan aw jamcan aw ifraadan oo marka maxaan leeyahay e, zaydun afdal qowmi azaydaani afdalaa alqowmi afdal alqowmi azayduuna afdaluu alqowmi afdal lqowmi alhindaatu fudlayaat nisaa hindun fudla nisaa naagahay ugu fadli badan tahay marka labadaas xaalo yaa kuu banaana lagu yiri marka waxaan ogaanay ismu tafdiilki haddii mujarad min arw idaafa uu yahay yajibu an yulzama ifraada wa tadkiiran waxaa lamid e eh, idaa udiifa ilaa macrifa waa asna ifraada wa tadkiiran xaalada labaad an yakuuna ismu tafdiil nafsuhu muxala biاlalif wاllaam fayajibu an yutaabiq maa qablahu qowla waaxida almasأala الثaalitثa an yudaafa ilى macrifa fayajuuzu fiihi wajhaani an yutaabiqa maa qablahu aw an yulzama ifraada wa tadkiiran intaas keli a weyaan marka qur-aankii ali labadiiba wuu ku soo arooray idaa udiifa ilaa macrifa labadiiba waa ku soo arooray hadda fiiri qaala tacaala walatajidanahum axrasa annaasi calaa xayaatin wlatajidanahum waad helaysaa ood helaysaa ficil mudaaric oo nuuni towkiidi muthaqala lala xariiri waa ayib hadda markaan walatajidanahum axrasa annaasi calaa xayaati tajidanahum maxaa ka horeeya axrasadii hum oo jamcu mudakar waxay ku timiday lafdi mufrad mudakar lama dhihin walatajidanahum xariisi naasi lama dhih axrasa ismu tafdiil mufrad mudakar oo ku yimid wa in kaana maa qablahu jamcanba ha ahaadee asoo mutaabiq ku yimidna waxaa ka mid ah layihi qowl llahi tacaala wakadalika jacalnaa fi kuli qaryati akaabira mujrimiihaa wakadalika jacalnaa sidaasaan ka yeelnay fii kuli qaryatin akaabira mujrimiiha mujrimiinteeda kuwooda waaweyn fiiri markan jacalnaa hadda maa qabla ismu tafdiil naadaas waay maya wakadalika jacalnaa fi kuli qaryati akaabira mujrimiiha waxaa loo jeedaa hadda akaabiradi waa mudaaf waxaa loo idaafay mujrimii mujrimii waxa weeyaan waa macrifo waxay macrifo ku noqotay liidaafatiha ila damiir markaasa akaabiradii waxaa loo fiiriyey hadda waxaa laga hadlay dadka mushrikiinta eh jamciyaa loo fiiriyay oo waa maxay ma la dhihin akbara mujrimiiha lama dhihin ee akaabira mujrimiihaadiyaa lala fiirsaday walow hadda wakadalika jacalnaa fi kuli qaryatin akaabira mujrimiiha liyamkuruu oo hadda aysan midkii ka hor hadda ma muuq liannahu jacalnaadaas naadaas waxay u laabanaysaa lilahi tabaaraka wa tacaala marka hadda almufadalki fi suu waa maqan yahay laakiin cibaarada un baa laga fahmay calaa kuli xaal akaabira iyo mujrimiha waa laysla fiiriyey waxaa lamid ahaa la yiriyey iyadoo labadiiba ku soo aroortay qowl nabiy sala allahu alayh wasalam alaa ukhbirukum biaxabikum ilaya wa aqrabikum minii manaasila ywma axaasinukum akhlaaqa almuwaطa'uuna aknaafan aladiina yalafuuna wayulafuuna ayib mase waxaa weeyaan laba xadiidu isdhexgeliy alaa ukhbirukum biaxabikum ilaya wa aqrabikum minii manaasila ywma alqiyaama axaasinukum in la yidhaahdo akhlaaqan waay ayib hadda fiiri alaa ukhbirukum baxabikum kumtaas jamcu mudakar saalim ay meesha ka joogtaa damiirkaas maca daalika midka asiga la raacsiiye biaxabikum axaba weyaan oo mufrad mudakar a ah. wa aqrabikum asigana waa lamid aqrab aqrabu ilayhi minkum saasaa laleeyahay aqrab waxa weyaan ayadana waxa weyaan lafdi oo mufrad oo mudakara ah. laakiin tacaal axaasinukum markii la yiri axsanukum akhlaaqan lama dhihin ee waa la jamciyey iyadoo loo fiirinayo kumtii jamcu mudakar saalimka ka cabiraysay damiir raajici ama daal calaa jamci mudakar saalim uu tusinay marka marna waa la jamciyo axaasinukum marna ifraadkeeda lagu keenay waxaa sabab ane mid kastaba waa mudaaf ilaa macrifa axabikum hadda fiiri axabi mudaaf wlkaafu mudaaf iley kaafna min acraf macaarif wu ka mid yahay wa aqrabikum mudaaf axaasinikum waa mudaaf marka ismu tafdiilo mudaaf noqday labadaas weji baa ku banaan an yutaabiqa maa qablahu aw an yulzama alifraada watadkiira sidaasaa laleeyahay laakiin waxaa la yidhaahdaa ifraadka yaa badan in loo eh, eh, loo fiiriyo ayib markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wamaa udiifa duu wajhayni can dii macrifa haadaa idaa naweyta marka istidraag waay goormaa markii ismu tafdiil macrifa loo idaafeeyo goormay laba weji ay ku banaanaanaysaa markaasuu ri idaa naweyta haddaad niyeysatid macnaa min haddaad niyeysatid haddii aad macnaha idaa abqayta ismi tafdiil calaa baabihi haddaad ku baaqiyeysid oo laba shay aad kala fadlaysid ayib wain lam tanwi hadaadan niyeysanin tafdiil oo asmu tafdiilkii baabkii aad ka bixisid fa huwa asiga ibqun waaye mid muaabaqaynay ibqu maa isimow muaabaqayna qurina bihi lala xariiriyey isimka ka horeeya muaabaqayna ismu tafdiil axyaana yaأtii calaa baabihi wa axyaana yakhruju minhu lictibaaraat mathala waxa weeyaan qowl اllahi tacaala rabkum aclamu bikum aclamu asaa idiin ogaal badan lama dhahaya rabukum aclamu bimacnaa caalimun bikum waay liannahu ilaahay cilmigiisi cid lala xariiriyo oo laga fadilo cilmiga ilaahay maba joogtabo annaga cibriga cilmigeena biictibaari cilmillaahi cadam weeyaan marka ilaahay aclamu min khalqihi lama dhahayo suul adab weeyaan marka rabbigiina idiin yaqaana laakiin asiga unbaa idiin ogaal badan dad kalena waa idiin yaqaanin loolama jeeda sidaas marka baabkaas way ka baxdaa marka qaarkeed marka wuxuu ku leeyahay ismu tafdiil haddii baabkiisi uu ka baxo oo e, bimacnaa faacil loo isticmaalo faadil oo kale loo isticmaalo yojuusu markaas e, labadii waji ma banaanaanayso haddii bimacnaa min loo isticmaalin oo tafdiil aan la gelinin labadii waji ma banaanaanaysa baa laleeyahay ee waa maxay yajibu an yutaabiqa maa qablahu ayib maxaa markaa oo mithaal u ah waxaa lagu mithaaliyaa ah oo aad moodidba in mithaal kaloo labaad iyagoo sheega ayna jirin annaaqisu wاlashaju acdalaa بني marwan yaa lagu mithaaliya annaaqisu ninkii naaqiska ahay iyo wاlashaju midkii daqranay acdalaa bani marwan reer bani marwan ayaga ayagaa waa labadooda caadil waay fiiri cumar bn cabdilcaziiz iyo waxaa loo jeedaa iyo nin kale marka annaaqisu waalasaju acdala bani marwan labadaas nin ma aha reer bani marwan haddii la fiiriyo muluugtoodii labadaas wax lala barbardhigi kara maba lahabo ismu tafdiil wuxuu imaan karaa nin cumar bn cabdilcaziiz ee baabkiisa soo gaaro nin caadil ah yaa la dhihi karaa cumar acdalu minhu laakiin kulligood waxa weeyaan dad waxay ahaayeen eh, markii eh, reer bani marwaan cabdilmalik ibni xakam cabdilmalik eh, cabdilxakam ibni marwaan laga soo bilaabo dad xunxun bay ahaayeen ilaa labadaas nin kan kale hadda ma xasuustee laga reebo marka maadaama masalada ma aha kuwoodi kale ka fiican yihin ma aha laakiin labadaa saar ah laga haya wax caadiliin ah waay markaasay naxwiyiinta waxay leeyihiin annaaqisu walashaju acdalaa bani marwan acdalaa hadda tahniyo oo ismu tafdiil ah waay macnaheedii waxaa weeyaana ay caadilaa bani marwan marka maadaama annaaqisu walashaju tahniya ay tahay oo acdalaana baabkeedii aan lagala jeedin oo ismu tafdiil aan lagala jeedin yajibu an yutaabiqa maa qablahu annaaqisu alashadu marka labaa la sheega tathniya wa acdalaa la yidhi lama dhihi karo annaaqisu walashaju acdalu bani marwaan lama dhahayo saas haddaad tiraahda tafdiilaad ku celisay laakiin haddaad u jeedid annahumaa acdalu min gayrihimaa sax waa waa banaan tahay laakiin taas ulajeedadii ma aha baa la yidhi marka calaa kuli xaal qaacidada hadda amhiladeeda waa gooni amhila mutawafira a looma hayo badan laakiin ka qaacida ahaan waadix waay hadaad ismu tafdiil baabkeeda ka bixisid oo aad yacni isim caadi ah oo mufadal iyo mufadal caleyhi aysan jirin waxaa waajib ah lagu leeyahay an yutaabiqa maa qablahu maa qurina bihi wixii lala xariiriyo ka horeeyo ismu tafdiil inuu ka bixi karo baabkiisa layskuma diidano laakiin amhilo badan waxaan loo haynin asigoo macnaha ee maa qabligiisa tathniya iyo jamaca yihiin walaysa almuraadu bihi tafdiil aan amhilo badan loo haynin amaa khuruujuhu can ismi tafdiil ou ka baxaahu waa badan yahay min dalika qowl shaaciri wain mudat اlaydi ilى الzaadi lam akun biacjalihim id ajshacu اlqowmi acjaluu wain muddat اlaydi haddii gacmihii la taago ila zaadi loo taagto lam akun ma ihi biacjalihim kooda degdega ma ihi id ajshacu اlqowmi dadka kan ugu hunguriga badanne acjalu uu degdego fiiri hadda shaacirka inuu is ammaano rabaa nin macnaha ah, hunguri badan ma ihi inuu yidhaahdo lam akun biacjalihim ou ka cabiray hadda ismu tafdiil haddii oo baabkiisa lagu baaqyeelahay oo lagu yeelahay waxuu noqon lahay lam akun ma ahi biacjalin koodii ugu degdeg badan marka caydi waxbuu ka ogolaaday anigu waa degdegaa laakiin dadki uguma degdeg badiye yacni anigu hunguri nin hunguri low baan ahay laakiin dadki uguma hunguri badni saasay macnihii noqon lahayd asiga taas uma jeedo wuxuu u jeedaa lam akun biacjalin kii degdega ma ahi yani bicaajilihim ama bcajlihi midkeedu degdega ma ihi ismu tafdiil ulama jeeda meeshan waxaa lamid ah lyidhi qowl shaaciri ina aladii samaka samaa banaa lana beyta dacaa'imuhu acazu waatwalu ina aladii alihii samaka samaa samada noo macnaha kor yeelay banaa lanaa beytan ou noo dhisay yani biamrihi dacaa'imuhu beydkaas tiirarkiisane acazu ay tahay mid oo casiiz ah wa adwalu mid dheer ay tahay liannahu acazu wa adwaladan ismu tafdiil lagalama jeedo liannahu laysa hunaaka beyt yuqaaranu bibeyt illahi tabaaraka wa tacaala xataa yuqaal inahu acazu minhu beyt kaloo casiiz maa jira xataa yuqaal ina beyt allahi huwa acazu jawaabti maya marka sidaasay ugu bixi karta markaasuu ku yiri wain takun bitilwi min mustafhima falahu ma kun abada muqadima ka mili miman anta khayru walada ikhbaarini taqdiimu najra warada wain takun haddii aad tahay mustafhiman midku oo su-aal weydiinayo bitilwi min min midkay raacday hadaadu tahay mid wax ku weydiinayo fakun ahaaw abadan weligaaba muqadiman fakun ahaw muqadiman abadan weligaaba muqadiman lahumaa labadoodkii hormari haddii mufadal calayhi mufadal calayhigii laba oo dambeey zaydun afdalu min camrin hadda fiiri camrigaas muxuu raacsan yahay minuu raacsan yahay mufadal calayhigii min baa la raacsiyaa sooma aanan dhihin wa in takun haddaa tahay mustafiman mid wax ku weydiinaya bitilwi min min midkii raacay oo mufadal calayhigii dambeeyey oo afdalu min camrin camartaas minuu raacay asigiiya istifhaam noqday markaan haddii saas ay dhacdo istifhaam wax ma kadib martee fakun ahaaw abadan weligaaba muqadimankii hormarya lahumaa yani lahumaa maxaa weyaan minti iyo wamaa dakhalat calayhi isimkii mufadal labadiiba hormari ismu tafdiil marka waxaad ka fahamtay haddii mufadal calayhi istifhaam iyo sadaarat lkalaam ousan lahayn inaan la hormari karin lianna camala ismi tafdiil daciif weeyaan laa yataxamal an yacmala fi ma taqadama calayh allahuma fi xaala idiraariya wahwa fi ma ida kaana eh, almufadalu calayh mustafhama bihi kaana lahu sadaarat lkalaam yajibu an yuqadama markaasuu wuxuu iri ka mithli qowlika weeyaanoo miman anta khayrun adiga yaad ka khayr badan tahay ninaa kuu faantamo wuxuu ku yidhi adiga waa kaa khayr badanah markaasaad leedahay miman anta khayrun fiiri anta khayrun minii bay asalkeedii ahayd marka miniidii yaa waxaa way istifhaam ay la xiriirsatay miman marka saasay noqotay istifhaam hadday noqoto lama dimari karo Eh, anta khayru miman lama dhahayo liannahu istifhaam horiyaan usoo sheegnay kada idaa yastawjibu tasdiira ka ayna man calimtahu nasiira xataa khabarkii asagoo xaqiisa ay ahayd in la dib maro haddii khabarkii istifhaam ou noqdo yajibu an yuqadama cala lmubtada fakayfa bigayrihi min baabi awlaa markaasaa waxaa laleeyahay ka mithli miman anta khayrun taa marka waxa weeyaan khayrun taas waa ismu tafdiilki miman antana waa mufadal calayhi marka khayrun taasna waxa weyaan waa khabar limubtada maxduuf ayib markaasuu wuxuu ku yidhi waladaa ikhbaarin wataqdiimu in mufadal calayhigii la hormariyo walada nazran si yar waa ku soo arooray ladaa ikhbaarin markuu ismu tafdiilkii khabar ou noqdo marka qaarkeed waa lasoo hormariyey buu ku yidhi ayib markaasu wuxuu ku leeyahay waxaa mathalan kamid ah eh, eh, taas hadda waa waa wax yar macnaha shicir un baa lagu arkay waxau yihi qowl shaaciri faqaalat lana ahla wasahla wazawadat jana naxli bal maa zawadat minhu atyabu markaasuu ri faqaalat lanaa waxay noo tiri gabadhiina martiqaadaysay ahlan wa sahlan yacni xalaltum ahlan wa nasaltum sahlan wa zawadat waxay nagu macnaha ay zaad siisay jana naxli shinida waxay ay gurato malabayna siistay waay bal maa zawadat yani maa zawadatna yaa minhu min min jana naxli atyabu waxayna siisaaba ka fiican uu ku yiri maxaan ku irahdaa shinida waxay gurato marka u fiirso hadda bal ma zawadat minhu adyabu waxay ahayd bal maa zawadatnaa adyabu minhu minhudi waxaa iskula jira min oo xarfu jaar ah ihaadi oo ka tarjumaysa mufadal calayh marka in la dibmariyay ahayd ayadoon istifhaamaheen uuna soo hormariyey marka wataqdiimu nasiranti meesha u lahay waay wuxuu ku leeyahy aan ku celiyo wuxuu ku yidhi wataqdiimu horumarinta oo mintii midkay gashay la hormariyo warada waa soo arooray nasran si yar ladaa ikhbaarin kabarta khabarka agtiisa markuu yani ismu tafdiilkii khabar ou noqdo bal maa zawadat minhu atyabu hadda fiiri bal hadaa tiraa waa idraab maadi waa mawsuula mubtadaa khabarkeedii atyabu waa ismu tafdiilki markuu khabar dhaco mufadal calayhigii in la hormaryaa aad dhici karto walow lam yakun mustafhaman intaas keli ah baa lagala jeeda marka waxaa kamid a baa liyihi qowlu dirima yasifu niswata bisamni bisimni dhe walkasal yani dumarka wuxuu asagoo ku sifaynaya inay cayilan yihiin oy wahsi walaa cayba fiiha gayra ana sariicaha qatuufun wa an laa shaya minhuna aksalu yuu yiri marka macnaheedii waxa weeyaan walaa cayba fiiha gabadhaas wax ceeb e malaha gayra ana sariicaha midkeeda degdegaya qatuufun waay mid macnaa qatuufka waa socodka oo batiia waay qatuufka saasuu ula jeeda ayib wa an laa shaya minhuna aksaru wax ka wahsi badanna ma jiraan buuri ulajaahidka waxa weeyaan wa an laa shaya laa shaya laada naafi liljinsi shaya isimkeedii khabar marka aksaru ismu tafdiil khabar u dhacay maadaama khabar ou dhacay yaa waxaa si yar ku banaanaatay almufadalu calayhi maca maa dakhala calayhi min labadii waa laisla hormariyay oo waxay ahayd wa an laa shaya agsala minhuna inuu yihahdo minhunadaas dib mariyo sidaasay ahayd markaasna waa dib mariyay ayib waxaa lamid ah baa lihi qowluhu qowluha aydane qowl shaaciri idaa saayarat asmaau yowma dhaciinatan fa asmaau min tilka dhaciinati amlaxu idaa saayarat macnaha waxaa weeyaan hadday ay la tartantaa loo jeedaa saayarad bimacnaa hadda socod waaye laakiin bimacnaa idaa jaarathuna fi lmashyi waاljamaal asmaau maa gabadha asma la yidhaahdo yowman maalin hadday la tartanto socodka dhaciinatan mid macnaha gabadha asturan oo howdadkeeda ku jirto fa asmaau gabadha asma la yidhaahdo yaa amlaxu ka macaan badan oo ka qurax badan oo ka maliix markii la yihahdo waa nin qurxan amlaxu min tilka dacinati gabar aan weligeed aan qorax arkin oo weligeed guri lagu xijaabay iyo asmaa hadday tartamaan asmaa yaa ka soo harayso marka fiiri fa asmaau min tilka dacinati amlaxu amlaxu min tilka daciinay ahayd oo in mufadal calayhi iyo dib loo dhigo laakiin maadaama ismu tafdiilkii maanta khabar ou dhacay yaa waxaa banaanaa tisihi naadir ah an yataqadama calayhi lmufadal calayhi sidaas waay ayib markaasuu wuxuu ri warafcuhu daahira najru wamataa caaqaba ficla fakahiira habata wa rafcuhu ismu tafdiilkii inuu goto adaahira ou goto isim muuqdo najrun waa yar tahay wmataa caaqaba marku cirbeeyo ficlan haduu cirbeeyane fahabata kahiiran si badanna waa ku sugnaaday ismu tafdiil waxaan soo niriyey wuxuu kamid yahay min alasmaai alcaamila camal alficli haddaa tiraa zaydun afdalu min camrin afdaludaas huwa ah ku qadaran waa ismu tafdiil ashbah biljaamid ah marka faacilkiisa weligiis waa qadaranya mafcuulna maba qaatabo لأnhu ficil oo laazim ahaa laga dhisaa asiga iyo ismu tafdil waataan soo niri tamyiiz waa ka daba imaan karaa marka wuxuu ku leeyahay ismu tafdiilkii lagu yaqiinay inuu damiir mustatir ogoto inuu isim daahir goto waa yar tahay wa rafcuhu goditaankiisa aلdaahira faacila ظaahiran ou goto najrun waa yar tahay hadana istihna lakin mataa caaqaba ficla mataa caaqaba ficlan waxaa laga jeedaa mataa caaqabahu ficlun booskiisa haddii ficil la dadejin karo fa habata kathiiran faacil muuqda inuu markaa u gato waa badan tahay intaa weeyaan ismu tafdiilkii waxaa lagu leeyahy faacil daahir ma gato waa yartahay haddii la arkana laakiin haddii ismu tafdiilki u yimaada mowqic ay dhici karta in asiga laga qaado ficil bedelkiisi la geeya ay dhici karto oy fududdahay macnihina uu toosnaanayo isim daahira ah waa lagu godi karaa faacilnimo waa ku qaadan karaa sidaasuuri mithaalkii waxaa kamid e eh, kalan taraa fi nnaasi min rafiiqin awlaa bihi lfadlu min asidiiqi ayib kalan taraa arki maysid fi nnaasi dadkii min rafiiqin waday ku arki maysid awlaa bihi rafiiqaas uu kaga wanaagsan yahay alfadlu fadliga min asidiiqi uu kaga wanaagsan yahay arki maysid sidaas waay ayib marka waxaa la leeyahay hadda marka uu ismu tafdiilka booskiisa uu imaan kara ficil waa markuu nafyi ama shibu nafyi ou ka hormaro weeyaan markaas unbuu imaan kara hadda fiiri markaan awlaa afcal waay ismu tafdiil waay markaasaa waxaa la layidhi alfadludaasaa faacil oo u qaatay lan taraa fi nnaasi ku arki maysid anta oo faacilkee lan taraa anta fi nnaasi min rafiiqin awlaa mafcuulu bihi waay markuu awlaadii ou noqday mafcuul kidibow asigana waxaa le wahwa ismu tafdiilin yarfacu alfaacila wa faaciluhu alfadlu weeyaan markaasaa waxaa la leeyahay awlaadaas waa ismu tafdiil laakiin booskiisa ficil baa la dejin karaa ficilkaas maadaama asiga uu imaan karo lan taraa fi nnaasi min rafiiqin lan taraa fi nnaasi min rafiiq macnaha waxaa laleeyahay awlaadaas hadda ficil mudaarica lagu bedeli karaa lan taraa fi nnaasi min rafiiqin yali lfadla min asidiiqi dabcan yalida hadda mintaas meesha way ka baxi yani ma arkaysid nin fadli la imaanayo oo kale arki maysid mithla sadiiq oo kale ay noqonaysaa amhilada kalea kaga haboon hadirtaan oo musanifka sheegi doono laakiin tan hadda waxa weyaan ficilkan weliya ah haddii mudaaric loo dhalaaliya yeli unbau imaan karaa si kale kuma imaan karo ayib marka fiiri waxaa kamid ah mithaalka lawada yaqaano oo kale maa raaytu aytu rajulan yaxsunu fii caynihi اlkuxlu ka zaydi min azayd min zaydin dheh ama maa raأaytu rajula axsana fii caynihi اlkuxlu minhu fii cayni zaydin waxa weeyaan asalkeeda waxay ku timaadaa liil horta markii u ficil booskiisa imaan karo ou faacil daahir godanayo waa markuu bacda nafyin ou shibhi ou dhaco waa kow midka labaadna waxa weeyaan an yakuuna marfuucuhu ajnabiyan ay mima qablahu wa an yakuuna dalika mufadalan calaa nafsi biictibaarayni shaygaas ajnabiga ah waa isla shaygii asigayaa laba mowqic marku kala jooga loo kala fiirinaya maa ra-aytu rajulan ma arkin rajulkoo axsana uu kaga wanaag badan yahay fii caynihi alkuxlu kuxl waxaa indhaha lagu gurgurtaa la yidhah lagu girgirtee alkuxlu uu kaga wanaag badan yahay minhu min alkuxli fii cayni zaydin ulajeedada cibaaradan waxa weeyaan nin indha kuusho oo markii indhaha kuul ou ku shubto ou kaga wanaagsan yahay markuu kuxulki ku jiro ama kuushi zayd zayd indhihiisa markay ku jiraan macnaha dadkii hadday indhaha wada kuushaan kuxligii ninuu kaga qurax badan yahay markuu cayn zayd ku jiro xiinu zayd markuu ku jiro wuxuu kaga qurax badan yahay ma arkin marka markii aan xarta ahayn wax badan a laysku mashquulin jiray cibaaradan laqbadeeda sida laysku saari karo marka waxaa naga maqan sideedaba luqo kasta khawaas ay leedahay luqa ayan kaanat khawaas ayada gaar u ah oo luqaadka kale ay ku soo aroorin haddii tiraa marka luqo kalean ku tarjumaya ma dhici karaysa inaad sideed rabta aada u keentid fa kayfa maa danuka biluga alcarabiya lugat اlbalaaga walfasaaxa lugat اlqur'aan waxaa jirta waxyaalo badan oo sida la rabay aan loo tarjum walidaalika fiir qur'aanka markii laleeyahay tarjamat اlqur'aan lama yiraahdo liannahu qur'aanka waa lafdigiisa mucjiz lafdi ahaan looma tarjumi karo laakiin waxaa la tarjumayaa tafsiir اlqur'aan waay tarjamatu tafsiir اqur'an fiir sidaasaa loo lannahu macnihii aayaddii aad ka fahamtid macnahaasaa la tarjumaya mooye lafdigan qur-aanka uu tusiyey walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsuthaa kula lbasdi haddii layihahdo hala tarjuma tarjama xarfiya kalaam oon la soo qaadi karin oo noqona marduul ah qur-aankana waxa weeyaan isticaara iyo kinaaya can alfaqri bidaraja culya biaqwa maa tadulu calayhi min alcibaaraat aa loo isticmaalay marka kuma keeni kartid hadii tirahdo luga kale aan ku tarjima sidii laga raba lakin taqriib lilmacnaa wa tawdiix weeyaan hadda cibaaradan waxa weeyaan dadka hadday kuul indhaha gishtaan markaad fiirisid kuul indha ku jirto oo midda zayd marka ku jirto kaga wanaagsan tahay ma arkin intaa kalia ah weeyaan cibaara macnaahana loo soo dhowey karaa marka shayga markuu lafdi lagu tarjumi karin macnihiisa guudaa la tarjuma waxaa kamid ah laleeyahay min dalika qowl nabiy sal اlه alيه wasalam ma min ayaami axaba ilى اllahi fiiha الsawm minhu fi cashri dilxija ilaahay soom wuu jecel yahay haddana ayaam uu kaga jacayl badan yahay ilaah in loo soomo oo tobankaa maalmood soom hadda ma u malaynaya lafdigaas laakin ma min ayaami alcamalu الsaalixu fiiha sidaas xadiidka صaxiixa ay tahay laakiin soom lafdigaas ana laa atadakaru xaaliya wain kaana ibnu caqiil wagayru yadkuruh ayib fiiri markan waxa weeyaan waa shaygii kuxligi naftigiisa waa isla kuxligi laakiin kuxligaa lakala fadila lamaa yakuun fi cayni اlaakhariin calى maa yakuun fi cayni zayd marka tufadilu اlkuxla ida kaana fi cayni zayd calى اlkuxli ida kaana fi cuyuuni الnaas kadalika alaan tufadilu الsowm fi ayaami cashri di lxija calى الsawmi fi gayriha wain kaana kulu minhuma faadila ulajeedada intaas weeyaan markaasuu wuxuu ku yiri wa rafcuhu isimkii tafdiilkii inuu gotaa ahaahira ou goto nasrun waa yaryahay wamataa caaqaba ficlan ficil markuu bedeli karo hadda waxaa wey ficilkaa la rabay in la yidhah mataa caaqabahu ficlun laakiin cibaarada u diiday mataa caaqabahu ficlun ficil haduu bedeli karo oo meesha ismu tafdiilka ficil la keeni karo fahabata kathiiran inuu daahir goto waa badan tahay mithaalkeedii kalan taraa fi naasi ku arki maysid min rafiiqin awlaa ou kaga owleysan yahay bihi birafiiqi alfadlu ou kaga owleysan yahay min asadiiq arki maysid nin eh, oo nin fadli loo tiiriyo nin fadli loo tiiriyo oo abubakrin asidiiq kaga owleysan fadli in la siiya ma arkaysid yani bimacnaa anahu afdal jamiic waay sidaasuu ku leeyahay asigoo macnaha shicirku soo aroorayna waxaa leyihi qowl shaaciri marartu calaa waadi sibaaci walaa ara ka waadi sibaaci xiina yudlimu waadiya aqala bihi rakbun atowhu taiyatan wa akhwafa ilaa maa waqa allaahu saariya waa ismu tafdiilkii oo shicir laga dhigay w markaasuu wuxuu leeyahay marartu waan maray calaa waadi sibaaci dugaagti waadigii waadigii dugaagtaan maray buuri waadigii dugaagta lagu yaqiinay dadka cunto walaa araa mana arkin ka waadi sibaaci dugaagta waadigiisoo kale oo la yaqaan xiina yudlimu markuu mugdiyoobaya waadiyan waadi asiga lamid ahoo kale ma arkin waadigoo aqala bihi rakbun jamaaco kaga yaraan badan atowhu yimaadeen ta'iyatan degnaashe waadi oo oo lagu yaqaano waadiga dugaaga oo waadigaasoo kale lamid ma arkin oo dadka hadday yimaadaan kaga yar inay ku nastaan dadka hadday yimaadaan barwaagi dugaagi waaye ciyoo naga la leeyahay wa akhwafa kaga cabsi badan ma arkayo ilaa maa waqa allahu saariyan ilaahay ninkuu ilaaliya mooye nin kaloo ka badbaadaya waaba yartahay oo kaga cabsi badan yiri marka fiiri aqala bihi rakbun aqaladii ismu tafdiil ah yaa rakbun taasoo ismu oo dhaahiray godatay marka asalkeedina waxay ahayd aqala minhu in layska yiraahdo ismu tafdiilka kelia ah meesha lagu keeno damiirna meesha u ku jira bay ahayd markaasaa isim daahir loo keeno aqala bihi rakbun la yihi wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin